بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jirray kitaabu licaan waxaan soo gaadhnay qowlkii musanifku uu yihi raximah اllahu tacaala wayuxaddu qaadifu muxsanin intayna horta ayna guda gelin cashirkeenna waxaan baraarujinaynaa mualifku in uu eh, axkaamtii qadafka uu ku sheegay kitaab ilicaan hadda baab gaar ah oo uu u guntay qadafka ayaa jira oo noo iman doona insha allahu tacala fi kitaabi اlxuduud ayuu nooga imaan doonaa halkana wuxuu ku xusay axkaamtii qadafka iyo alfaadiisii wax ka mid ah halkaana uu soo gaabiyey kitaab alqadaf aad buu usoo gaabiyey xadulqadafkii buu sheegay iyo masaa'il yaroo eh, raacaysa marka culamada qaar baa sidaa sameeyo kitaab alicaan waxay ku sheegaan axkaamtii qadafka qaarra axkaamta qadaf kuma sheegaane waxay ku sheegaan baab gooni aho kitaab alqadafah wayuxaddu waxaa la xadayaa buuhi qaadifu muxsanin qofkii muxsanka ahaa ee kii qadfay wayucazaru waa la tacsiirinayaa hayruhu qaadifu hayrihi yani muxsan hayrkii kii qadfayna waa la tacsiirinayaa wlmuxsanu muxsankiina waxaa weeye mukalafun kii mukalafka ahaa ee la mashaqeeyey waa baaliqun caaqil xurun oo xor ah muslimun muslima cafiifun oo ka dhowrsoon can wain wadigaasoo yuxadu bihi lagu xadeeyo wa tabطulu cifatu cifadii waxay ku buraysaa biwaطi maxramin gabadh maxramkiis ah inuu u tago maxramkaasoo mamluukatin waxa weeye mamluuka ah iska leeyahay oo addoon u ah cala almadhabi muctamad qaban laa zawjatihi xaaskiisa inuu wadiyo fii ciddati shubhatin shubho ciddadeediina ugu tago waxaa weeye cifadiisii ku buri waamati waladihi waladkiisa addoonta uu leeyahay inuu u tago cifadiisii ku buri mayso wamankuuxatihi tii uu guursaday bilaa weliyin welila'aan uu ku guursaday inuu u tago cifadiisii ku buri mayso filasaxi muctamad haddaan qabanno halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa fii muujab اlqadf qadafku wuxuu waajibinaya waa xadki marka xadka mualifka halkan muynu nagu faahfaahinin wuxuu noo sheegayaa qofkii yani la xadayey xadulqadaf waa qofka qadfuu ku qof muxsan ah, qof muxsan ah qofka qadfay ayuunbaa la xadaa siddeean jaldina waa lagu dhufanayaa sida noogu imaan doonta fii kitaab xadd اlqadf waaya taana waxaa daliil u ah qowlka ilahi u uhi wاladiina yarmuuna almuxsanaat kuwa waxa weeye qadfaya hablaha cafiifaadka ah ee muxsanaadka ah ilى akhir اlaayaat wاladiina yarmuuna اlmuxsanaat uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaءa fajliduuhum amaaniina jalda haddaba ilahi wuxuu ku qeyday qadafkii muxsanaat muxsanaadkaas ay fuqahadu inoo sheegeen muxsanka ayaan rabnaa inaan ogaano wuu inoo sheegi doonaa mualif dib uu ka sheegi doonaa qofkii haddaba qof muxsana qadfaa waa la xadayaa qofkii qof aan muxsan ahayn qadfaana waa la tacsiirinayaa waaya muxsanku haddaba waa maxay muxsanku waa qofkii shan shardi laga helay kow mukallaf mukallafkii laba shardi baa soo sgelaya baaliqun waa inuu yahay qof waxaa weeye qaangaar ah caaqilun haddana caqli leh ah. waxaa kaa baxay ilmihii yaraa waxaa kaa baxay qofkii waa laa adigu ma aha muxsan maaha haddii la qadfo tacziir baa waajibaysa muslim waa inuu yahay waxaa kaa baxay gaalkii dii in la qadfo gaalkii dimigaa waa la tacziirinaya qofkii qadfaa xor waxaa kaa baxay addoonkii qofkii addoon qadfaa waa la tacziirinaya waxaa weeye lama eh, xadayo shardiga shanaad waxa way cafiifun inuu ka dhowrsan yahay xumaantii zinadii iyo wadigii waxa weeye qofkii lagu xadayay waay haddaba qofkaasaa muxsan la dhaha antaas shardi qofkii laga helo muslim mukalafa oo xor oo cafiif can waطni yuxaddu bihi ah waaya waayahay qofkii shantaas shardi wax ka mida laga waayana muxsan ma aha haddaba haddii la qadfo xad ka waajibi mayse amaanuun jalda la jaldin mahayo qofkii qadfaaye wax ka yar baa la jaldinaya oo ah tacziirkii waa la tacziirinaya haddaba cifadan u dambaysa cafiifin an wain yuxadu bihi maxaa eh, ay ku buraysaa cifadaasi waxay ku buraysaa buu qofkii inuu u tago maxramkiisa adoon haddana maxramkiisa sida walaashii oo addoon ah oo iska leeyahay maxaa taasi waxay tusinaysaa qofkan inuusan u aabayeelayn zinadii waaya bal ee maxaarimta oo loo tagaa ka xun ajnabiyaadka oo loo tago waaya laakiin ku buri cifadii wadi xaaraan ah oo nikaax saxiixa dhexdiisa dhacay sida maalan inuu xaaskiisa ugu tago ciddatu shubha ayadoo shubha cidda tirsanaysa maalan nin kale ayaa shubha ugu tegey ayadoo marka ciddadii ku jirta ayuu u tegey waa ka xaaraan inuu tago intay ninkaa cidda tirsanayso marka hadduu tago cifadiisi ku buri mayso waay weladkiisa addoontu iska leeyahay leeyahay hadduu u tago waxa weeye iyadna cifadii ku buri mayso waa wadi xaaraana laakiin ku buri mayso cifadiisi sidoo kale hadduu e, gabadha uu guursado bilaa weli welila-aan buu gabadh guursaday dabeetana guurkaas ayuu ugu tegay gabadhii laa shaka guurkaasi xaaraan yahay laakiin maadaama ay shubha jirto oo culimmadu khilaafsan yihiin nikaax bilaa weli ma ansaxaya mise ma ansaxayo waxaan leenahay cifadii ku buri sidoo kale nikaax bilaa shuhuudana waa la mid wuxuu idhi walow zanaa haddii mid la qadfay saqad alxaddu xaddii baa dhacaysa ama mise irtadda wuu ridoobay falaa xadkii ma dhacayo waman zanaa qofkii zinaysta maratan hal mar uma dabeetana saraxa oo toosnaadaa oo toobad keenaa lam yacud ma soo noqdo lam yacud ma noqdo muxsana mid muxsana ma noqdo waaya wuxuu ku yidhi qofkii maqduufka ee la qadfay intaan xaddii laga oofinin qadfay ayuuba zine ku dhacay ama asagaaba qirtay zinadaas amaba waxa weeye markhaati baa loo hayaa iyo caddayn afar markhaati loo hayaa qofkii qadfay xaddi way ka dhacaysa maxaa yeelay ixsaankan waxa weeye lama hubo alixsaan laa yustayqan wax la hubo maaha waa wax la malaynayo zinadan soo baxday qofkan ku timidna dhaawac bay u geysanaysaa wuxuu la mid yahay marka sida qof shaahid ahaa oo wax ka markhaati kacay oo cadaalad ahayd dabeetana intaan lagu xukumin shahaadadiisii wax ayaa waxa weye qofkii wuxuu sameeyey wax fisqi ah ayuu ku dhacay in shahaadadiisii la ictimaado qaadiga ictimaado meesha ka baxaysaa marka taasay la mid tahay qofkan mar hadduuba zinaystay inta aan waxa weeye qofkii qaadifkiisa aan la xadin xaddii baa ka dhacaysaa qofkii qaadifkiisi ilan muxsan ma noqonin qofkaasi hadduu ridoobo ka war diintuu ka baxay qofkii uu qadfay maqduufka ahaa ayaa qofkii qadfay intaan xadda lagu oofin ayuuba diinta ka baxay maqduufkii taas waxa wey xaddi kama dhacayso falaa ay falaa yasqud alxaddu can qaadifi yani xaddi kama dhacayso qaadafkiisa marka farqi udhexeeya zinada iyo ridada waa maxay waxaa la yidhi qofka inta badan zinada waa wax laga xishoodo qofku wuu qarsanaya marka hadday mar soo baxdo waxay tusinaysaa inay zinadan qofkan wax kusoo jiro dhaqan u ahayd maxaa ilaahi subxaana wa tacala waa kariim qofka ceebtiisa ma soo muujiya hal mar laakiin riddadu waa caqiido caqiidadana qofka maba qarsan karaba marba hadday qalbigiis soo gasho wuu muujinaya marka qofkii haddii uu ridoobo qofkii maqduufka ahaa intaan xaddi lagu ofinin qofkii qaadifkaa ah ka hor waxaa weeye xaddi kama dhacayso xaddi waa lagu ofinaya qofkii hal mar zina ku dhaca kadibna toobad keena horta ilahay toobadiisu aqbalaya laakiin muxsan ma noqonayo muxsan he ma noqonayo maxaa loga jeeda muxsan ma noqonayo weligii muxsan ma noqonayo qofkii qofkaas qadfaa loo xadi maayo xataa dadka ka ugu wanaagsan ugu saalixsan ugu zaahidsan ugu caabidsan waa soo maa maxaa mar haddii uu dhaawacmo dhaawacii waxaway kama bogsado qofka marba haddii cirdigiisii uu jabay waxaw weligii ma hagaagay sa qofkii qadfaa qofkaa loo xadi maayo waaya xadiiku waa kuwa hadda ataymu min adambi man laa damba lah qofkii dembi ka toobadkeen wuu lamid qof aan dembi lahayn kaa waa binisbati lilaakhira aakhira weeye lakin anago adduunka ka hadlaynaa ilahay agtiisa de ilahay ciqaamaya dumar ka toobad keenay lakin anago waxaan ka hadlaynaa cardigiisa xagga adduunyada waxaddu lqadfi qadafka xaddiisa yuurau waa la iska dhaxlaa wayasqudu wuxuuna ku dhacaa bicafwin cafi buu ku dhacaa walasaxu muctamadu waxaa weeye annahu xaddii qadafka yeriuhu waxaa dhaxlaya kullu alwaraati dhexlayaasho idilbaa dhexlaya wanahu walasax muctamad waxa wey annahu shaniga low cafaa bacduhum barkood hadday iska cafiyaan warasada qaar ka mid a ah, haddii xaddii ay cafiyaan falilbaaqiina inta soo hadhay yuu u sugnaaday kulluhu dhammaantii dhammaantii intii soo hadhay warasada ka oofsadaan qofkii xadda qadafka waa la sida xuquuqda kalena laskaga dhalo hadda haddii qof la dilo waradiisiibaa dhelaya dhiiggiisii hadday doonaanna qofkii dilay ay ka qisaasanayaan hadday doonaanna mag ka qaadanayaan haddaba waxa wey dhiiggii waa la dhalaa kanna waa saasoo kaleo maadaama cirdigii qofka la dhaawacay haddii uu qofkii maqduufka ahaa la qadfay intaan xaddii looga oofinin qaadifka waradiisiiba dhalaya xadulqadafkiiba dhelayaan xadkii qadafkay dhelayaan wayna cafin karaan wayasqudu bicaf xadulqadafkii cafi buu ku dhici karaa oo qofkii qaadifkaa inuu cafiyo wuu heli karaa ama waradiisa inay cafiyaan way heli karaan waaya dhammaan warafadoo idil ayaa dhaxlaya xataa zawjeynkii zawjka iyo zawjada laftigooda dhaalku way soo gelayaan dhaalka waxaa weeye xadulqadafka haddii waraadadii bar ka ah xaddii khalafka iska cafiyaan barna ina cafinin inta aan cafinin aq buu leeyahy inay oofsadaan maalan nin baa la qadfay saddex ilmoodna wuu dhalay dabeetana intaan xadulqadafkii ee qaadiga uusan ku dacweynin qofkan xaddii qadafka aan jarin ah qofkii qaadifka ah ayuu dhintay aabbihi saddexdii walad uu dhalay laba ka ah ayaa cafisay qofkii qaadifka ah kii soo haay xadqadafkii wuu afsan karaa wuu dhihi karaa xadqadafkii aabbaha ayaan doonaya ninkan in laga jaro waana looga jaraya taa way tuujeedu mualifku ku le anahu low cafaa bacduhum falilbaaqiina kulluhu yani intii soo hadhay dhammaan wuu u sugnaanaya macnaha xaddi qadafkii isma dhimayso ayadoo dhammaystiran ayay oofsanaya intii soo hadhay tan waxay lid ku tahay masalada maxay qisaasta haddii qof la dilo waraadiisii ayaa dhaxlaya qisaastii haddii mid ka mida waraadii uu cafiyo qisaastaba dhacaysa qisaastaba kala qaybsanto qisaastaba kala qaybsanto marka waxay kala duwan yihin bay dhaheen culimmadu qisaasta iyo tan tani waa caar caarkana waxa wey u dhammaan wuu taabanaya dadka waratada ah isku sib uu saamaynaya qisaasta laakiin ma kala qaybsami karto saas ma kala karto saa wada dhacaysaa hal mid hadduu cafiyo qisaasti way dhacaysaa laakiin mag qaadanayaan magtii oo dhamaystiran ayay qaadan karaan wuxuu yihi faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa qadfu zawji zawjatahu khaasa ninkii inuu qadfo xaaskiisa si ah uu qadfo qadafka ninka uu qadfaya xaaskiisa wuxuu la mid yahay qadafka dad kale isqadfaan laakiin waxaa si gooniha ah loogu sheegay maxaa yeelay qadafka zawjadu wuxuu kaga duwan yahay qadafka kale saddex arrimood kow horta ninka zawjka way u bannaan inuu xaaskiisa uu qadfo haddii uu ogaado inay zinaysatay yaqiinan u ogaado ama uu malo qaaliba ah, uu u maleeyo mararka waajib bay ku noqonaysaa inuu qadfo si uu ilmaha ay xaaraanta ku dhashay uu iskaga fogeeyo kaasi waa qodob arrinka labaad waxa weeye waxaa u bannaan inuu xaddii iskaga rido licaan xaddii qadafka oo gabadha qadfay inuu iskaga rido licaan oo ka licaanto arrinka saddexaad gabadhii xad baa markii ninkii uu licaantamo laakiin ayadna xaddaas waxaa iskaga ridi kartaa inay ayadna ay licaankii dhinaceeda ay kala timaado licaankeedu kaga dhacaya xaddii zinada su ilahay qur-aanka ku sheegay wayadraw an tashhada arbaca shahaadaati billahi inahu la min alkaadibiin ila akhir aayaat wayna imaan insha allah wuxuu lahu zawjkii waxaa u bannaan qadfu zawjatin zawjo inuu qadfo zawjadaasoo calima uu ogaaday zinadeedii oo mase dannahu u maleeyey danan malo malahaasoo muakadan la adkeeyey wadalika miaal ka shiyaaci zinadeedii inay faafto oo kale bizaydin zayd ay la zinaysatade maca qariinatin qariino maceed astaan maceed qariinadaasoo musawara lagu suriyey bian ra'aahumaa ayadii iyo zayd buu arkay fii khalwatin meel cidlo ah, ayuu ku arkay walow atad hadday la timaado biwaladin walad waladkaasoo calima uu ogaaday annahu waladkaasi laysa minhu xaggiisu inuusan ka ahayn lazimahu waxaa ku waajibay nafyuhu inuu waladkaa iska fogeeyo oo iska reebo waaya wuxuu ku yidhi zawjkii waxaa u bannaan inuu zawjadii uu qabay uu qadfo oo zina uu ku qadfo haddii uu ogaado inay zinaysatay maxaa yeele wuxuuba arkayba zinadii ku jirta amaba uu u mala xoog badan ayuu u umadaha xoog badan waa maxay laba arimood hadday isku dhacaan wey tusaale ahaan dadka dhexdooda waxaa ku faaftay gabadhaasi inay hebel ka sinaysatay ayadii hebel oo meel cidlaha wada joogana wuu arkay ama meel mugdiga ku wada jira ama asagoo ka soo baxaya xaggeeda ama iyadoo xaggiisa ka soo baxaysa ayuu arkay dadka dhexdoodana waxaa ku faaftay inay eh, ayadii hebel xumaanta ay ku dhaceen taasi marka waa qariino waa qariino xoog badan marka labada arimood inay kulmaan hiyaa hayaacde fatxi shiin inay zinadeeda soo shaacbaxdo inay zinaed ka sinaysatay isla markaana uu arko ayagoo waxaa weeye meel cidlaha wada jooga waaya markaa way bannaanta inuu qadfo hadday welad la timaadana oo ilmo saa ku dhashana isla markaa uu og yahay ilmahaas inuu asuna asagu dhalin waxaa waajib ku ah inuu iska reebo weladkaas inuu iska reebo ayaa waajib u dhaho weladkaas ma dhalin lacaankii uu la yimaado wainamaa yaclamu wuxuu ogaanayaa inuu weladku xaggiisa una ka ahaanin idaa lam yada oo maxaanu nihi weladka inuu iska reebo waa waajib maxaa yeelay hadduusan iska reebin weladkaas waxaa ka dhalanaysa weladkii asaga loogu abtiriyo taasina waa xaaraan cid dhalin in lagugu abtiriyo waa xaaraan say xaaraan u tahay cidaad dhashay inaad dhahdo maan dhalin say xaaraan u tahay wainamaa yaclamu wuxuu ogaanayaa zawjkii weladkii inuusan xaggiisa ka ahaanin idaa lam yata hadduusan gabadhi u tagin xaaskiisa ahayd aw amase oo weligii usan ayna is gabadhan aw amase waladatu ilmihii ay ku dhasho liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar min alwadi laga bilaabay xilligii wadigu dhacay aw amase fowqa arbaci siniin afar sano wax ka badan ayay ku umushay weladkan laga bilaabay xilligii wadiga falow waladatu hadday ku dhasho limaa baynahumaa labadaa muddo ee waxaa weye lix bilood iyo afar sane inta oo walan tastabri raximkeeda inaan ku hubsanin bixaydatin xayd xaruma waxaa xaaraana annafyu inuu waladkii iska fogeeyo oo iska reebo wain waladatu hadday ku dhasho waladkii lifowqi sittati ashhurin lix bilood wax ka badan min alistibraa'i laga bilaabay xilligii uu gabadha ku hubsada xayd xalla nafyu marka waxaa bannaan inuu gabadhii iska nefiyo xalla nafyu waladkii iska nefiyo iska reebo ayaa bannaan filaas sax muctila hadaan qabano waxaan soo tilmaannay gabadhii ninkan uu eh, ku ogaaday inay zida ku dhacday ama male xoog badan uu maleeyey haddii ay walad dhasho eh, isla markaan uu ogyahay waladkan xaggiisa inuusan ka ahayn asaga uusan dhalin inay waajib tahay waladkan inuu iska reebo oo uu ka lecantamo waayo haddaba seebuu ogaanaya waladkan inuu asagu dhalin yani markaan leenahay biwaladin calima anahu laysa minhu seebuu ogaanaya waladka inuusa asagu dhalin siyaabo dhowruu ku ogaan karaa ko wuxuu ku ogaan karaa gabadhan maynan is-aragba ninka gabadhan waa lagu meheriyey laakiin inta lagu meheriyey ilaa intaanay waladkan dhalaysay ismayna aragba weligii muuna la kulmin gabadhan amaba way is arkeen laakiin laga bilaabay xilligay is arkeen ilaa xilliga inta udhaxaysa waa w lix bilood wax ka yar maxaa yeel aqaluxamli xamliga u yar waxaa weeye lix bilood iyo laba laxdo laba saacadood saacat alwaci wa saacat alwadci marka wax lix bilood ka yar hadday ku umusho xilliga arkeen laga bilaabo waxaa soo caddaanaysa in weladkan ninkan uusan dhalinayn nin kale ay u dhashay oo gabadhan markii la meherinayeyba ama markay ninkan waa wey markii horreysa kulmayeenba ay uur lahayd ay nin kale lahayd ayaa muuqata waaya amaba ninkan laga bilaabay xilligii ay kulmeen gabadha ilaa xilligii uu mushay waxaa ka soo wareegay in ka badan afar sano ilan afar sano ayaa ah akaru muddat alxaml marka dee hadday uur qaaday markii ay kulmeen waxay ku umuri lahayd afar sano iyo wixii ka sii marka maadaama afar sano ka badan ay ka soo wareegatay waxaa soo caddaanaysa in uurkan uusan ka dhalanin wadigaa uu ninku la kulmay gabadha waaya intaaba waa ogaan karaa haddaba hadday ku umusho weladkii wax lix bilood iyo afar sano udhaxeeya isla markaa gabadhii aan lagu hubsanin xayd raximkeeda yacni intaana wax caadaa laguma arag ilmihiina waxay ku dhashay maalan toddoba bilood ama siddeed bilood ama sagaal bilood iyo wixii la mid ah marka waa xaaraan inuu iska nafiyo xataa hadduu gabadha ka shakiyo waa xaaraan maxaa yeelay mar hadduusan xayd ku hubsanin waddigiisi kadib isla markaana ay ku umushay bilood ilaa afar sano inta udhaxaysa de waxaa markaa muuqata in weladkan xaggiisu ka ahaaday alwaladu lilfiraash walilcaahir alxajar buu nabig uri ala sla slam weladka waxaa iska le nikaax qofka zaaniga ahna waxaa u sugnaaday waxla'aan iyo khaybo marka firaashkaa la tixgelinayaa nabigana wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiis abu hureyr wariyey abu daawud iyo nasaa-in ay soo saareen ayumaa rajulin jaxada waladahu nin alla ninkii waladkiisa dafiraa wahuwa yanduru ilayhi asagoo eegaya ixtajaba allahu minhu yowma alqiyaama ilaahay baa asna iska xijaaba maalinta qiyaamo wafadaxahu calaa ru'uusi اlkhalaa'iq ilahay wuxuu ku fadeexeeyaa yani makhluuqaadka korkoodu ku fadeexeeyaa waaya hadday laakiin ku umusho waladkii muddo ka badan lix bilood laga bilaabay xilligii istibraaga taasay u bannaan tahay inuu weladkii iska nefiyo gabadhan muddadii ay is arkeen laga bilaabo horta markii ay is arkeen kadib xayd buu ku hubsaday waaya uu ku hubsadayna waxaa ka soo wareegay muddo ka badan lix bilood markaa way bannaan tahay inuu iska nafiyo weladkii weladkaa inuu iska reebo way bannaan sida asaxa ah laakiin waxaa habboon inuusan iska reebin maxaa yeelay gabadha uurka leh mara qaarkood ina dhiig aragta laga yaabaa gabadha uurka leh waxaa dhici karta iyadoo uurna inuu xayd ka yimaadaa dhici karta inkastoo yar laakiin way dhacdaa marar qaar haddaba qowlkan asax uu ku tilmaamay muqaabil اaصx ayaa muctamad ah masalada waxay ka mid tahay masaaئisha aصaxa uu daciif yahay marka aصaxa raajixa waxa weya muqaabil aصx halka noogu qoran muqaabilkiisa weeye oo ah inuusan weladka iska nafyin karin xaalada tan maxaa gabadha uurka leh waxaa laga yaaba inay dhiigga aragto haddaba masaladan waa dhowr iyo toban masale ka mid tahay oo minhaajka uu ka cabiray lafdi raajixa sida adhar iyo asax wixii la mid ah isla markaa khilaaf alasax uu muctamad yahay waaya wuxuu idhi walow waطica hadduu gabadhii u tago wacasala uu ka siibo xaruma waxaa xaaraana nafyigii inuu weladkii iska reebo iska nafyigii ayaa xaaraana calaa saxiix muctada haddaan qabanno wuxuu ku yidhi xaaskiisii ayuu u tegayey laakiin mar kastoo u tago intuusan biyihii soo daynin ayuu ka siibay markaa waa xaaraan inuu nafyo weladkii halkaa ka dhasha ma dhigi karo anuu gabadhan waaba ka siibay mar walbae oo biyaha banaankan ku qubaye waxa wey weladkan ay dhashay anuma dhaleen ma dhigi karo sababtoo ah dee qofkii waxa wey soo dhaafi karaan asagoo dareemayn yani gabadhu waxay uur ku qaadayso wax aad u yar oo qofku usan dareemayn marka taas wax uu maamuli karo ma ah waa un malaun waa malaynayo w weladkana mal laguma karo weladkana mala laguma nafin karo walow hadduu gabadhi u tago wacasalow ka siiba xaruma waxa xaaraan ah inuu weladkii iska nafiyo iska fogeeyo calaa saxi muctadadan qabana walow calima zawjki hadduu ogaado zinaaha gabadha zinadeedii wax tumila ay surowdo kownulwaladi waladki inuu ka ahaado minhu xaggiisa wa min azina zina xaggeeda xaruma nafyu nafyu waa xaaraan wakada waxaa la mid ah alqadfu qadafkiina waa la midoo waa xaaraan walicaanu licaankii cala saxiix muctada haddaan qabanno wuxuu ku yidhi nin wuxuu ku ogaaday inay zina ku dhacday isla markaa walad bay dhashay waladkaana labadaba waa suuragal in asaga xaggiisu ka ahaaday iyo in uu zine ka yimid waa suuragal ninkan ma kala garanayo gabadh intaa wuu u tegayey la kulmayey marka ma garanayo ma asagaa dhalay waladkan mise gabadhan waxay ka dhashay zinadii ay waxa wey la timid marka ayada ah horta xaruma nafyu waladkaas iskama fogayn karo waad fahamtay soo ma ah maxaa iyo zinada hadday kulmaan nikaax iyo zina hadday kulmaan mar kasta waxaa xoog badan nikaax nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam alwaladu lilfiraash waladka waxaa iskale firaashka firashka waxa loga jeeda nikaax walilcaahir اlxajar zaanigiina waxaa u sugnaaday xajar waxaa loga jeedaa khaybo iyo wax la'aan iyo guuldara u sugnaatay yani waxba waladkii loogu abtirin maayo bal xaddi baa laga oofinaya waaya sidoo kale waxaa xaaraan ah inuu kadfo gabadhi waa xaaraan inuu ka lacaantamana waa xaaraan sababtu waa maxay ila lacaankan maqsuudkiisa waxaa weeye inaad weladka iska fogaysid soo maha weladkiina adigaa iskale baa laidhi marka wax daruro oo kuga xambaaraysa gabadh inaad qadafto ma jirto lacaankuna waa xujo daruuri ah oo dani kugu khasabtay wey markaad nasab iska fogeynaysa unbaa yani waxaa weeye loo baahanaya lacaankii ama nikaaxi aad goynayso haddaad rabto gabadha inaad kala tagtaanna waad iska furi kartaa waad iska furi kartaa waaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii kayfiyat اlicaan licaanka qaabka u dhacayo wa shardihi iyo wa amaraatihi iyo ka dhalanaya wuxuu idhi allicaanu licaankii qowluhu zawjku inuu dhaho weeye arbaca maraatin afar jeer ashhadu biاllahi ilahi waxaan ka markhaati kacayaa inii anigu la min aلsaadiqiina inaan ahay mid run sheegay oo ka ah kuwa runta sheegay fii maa shay inaan ka run sheegay ramaytu bihi aan ku tuuray haadihi tan oo xaaskiisii ah min azina oo zine ah inaan ka run sheegay fain haabat hadday maqan tahay gabadhii samaaha magaceeduu wa rafaca nasabaha nasabkeedana wuu kor oo nasabkeedii ayuu sheegayaa abtarkeedii heblaaye hebel hebel hebel buu leeyahay bimaa yumayizuhaa yani ka soocaya gabadhii keyrkeed siaysan dad kale khaldamin ayuu sheegayaa markii la joogtana fartu ku fiiqaya wuxuu tan waxaan ku e, tuuray oo zinadii ah inaan ka rur sheegayo waalkhaamisatu ta shanaadna weeye ee kelimaadkii lacaanka zawj ka ah, anna lacnat allahi ilaahay nacladiisu calayhi dushiisa ha ahaato in kaana haddii uu ka mid yahay min alkaadibiina kuwii ka been sheegay hadduu ka been sheegay fii maa ramaaha bihi gabadhii wuxuu ku tuuray oo min azina zina ah saasuu leeyahay waa sida aayadda qur-aanka inoo tilmaantay wاladiina yarmuuna أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين waaad arkaysaa qowlka musanifka iyo aayaadka inay iswaafaqsan yihiin xataa alfaadi hadda ninku maayo lafdiga damiir qaa'im ma isticmaalayo oo maayo ana lacnat allaahi calayhi dhihi maayo wuxuu le calaya in kaana dhihi maayo in kuntu leh laakiin maadaama aayaadka qur ay sidaa u dhaceen ayuu mualifku eh, yani isagoo barakaysanaya aayaadkaas ayuu aayaadka raacay waaya xumaantana had jeer adi laskuma shabahey waa iska fogeeyaa wax markaa tusaalaynayso waaya waxaa meesha laga culculus oo cadhadii ilaahay iyo nacladiisii baa sheegaya marka nacladda ilahay hagu dhacdo mesha daheed ilaahay ku dhacdo hadduu been sheegaya saas wain kaana waladun walad jiro yanfiihi uu iska fogeynayo oo uu tilmaamayo inuusan dhalin dakarahu wuxuu ku sheegi doonaa filkelimaati erayadan uu ku lacaantamayo oo faqaala markaa wuxuu odhan doonaa waina alwalada ilmaha alladii ilmahaasoo waladatu gabadhan ay dhashay aw haada alwalad ama ilmahanba ilmihii hadduu xaadir yahay min zinan inuu zina xaggeeda ka ahaaday laysa minii xaggayga inuusan ka ahaanin ayaan ka markhaati kacaya afartii kelimee hore ayuu raacinaya mid walba saasuu raacinaya markuu dhaho ashhadu biاllaah an inii lamin الصaadiqiin fima ramaytu bihi hadihi min الzina وأna اlwalad اladii waladatu aw hada اlwaladu min zina walaysa minii mid walba afartii kelimaad ka mida saasuu leeyahay kelimaadka inuu ku soo celiyo afar jeer waa sharti hal mar ma kaafinayso inuu afar jeer sidaa dhahaa wey ilahay suu qur'anka inoogu sheegay wataquul waxay odhanaysaa hiya iyadu ashhadu waxaan ka markhaati kacaya bilaahi ilaahay innahu ninkani zawjkeedii weeye la min alkaadibiin inuu yahay beenaale beenaalayaasha ka mid ah fii maa ramaanii wixii uu tuuray bihi maagaas oo mina zina zina ah walkhaamis tashanaadna waxay leedahay afar jeer bay saa leedahay afar jeer bay ina saa leedahay waaya walkhaamisatu tashanaadna anna qadab allaahi ilaahay cadhadiisa calayhaa dusheeda ha ahaato in kaana hadduu yahay ninkaasi min asaadiqiina kuwa runta sheegay hadduu yahay fiihi waxa uu sheegayo ee ah zinadaa uu ku qadfay saasay haddaba u lecantamayaan walow badla hadduu ku bedelo lafda shahaadati lafdi shahaado bixalifi dhaar hadduu ku bedelo nawi wax la mid ah aw mase khadabin cadho bilacnin naclad hadduu ku bedelo waa cagsigii cagsigiisa aw mase dukiraa la sheego nacladii iyo khadabkii qabla tamaami shahaadaati shahaadaadkii afartaa intayna dhammaystirmin ka hor lam yasixa arrinkaasi asix maayo fi asaxi muctamad haddaan qabanno haddii lafdigii shahaado ku bedelo xalif oo meeshii uu lahaa ashhadu biاllaah u aliu bilaah ma asaxayso lafdiga qur-aanka uu sheegay waa inuu isticmaalaa haddii lafdigii adabka ninkuu ku bedelo lafdigii nacladaan dheh ana lacnat allaahi calayh soo maahay in kaana kadib hadduu dhao adab allaahi calayh ama gabadhii meeshii lafdigii adabka ay ku bedesha naclad o dhada ana lacnat allaahi calayha hadday isweydaariyaan oo ninkiina meeshii lacniga uu dhihi laha ana lacnat allahi alayh o dha adab allaahi calayh gabadhuna meeshay adab allaahi calayha ay dhihi lahayd dhahda lacnat ullaahi calayha waxaa weeye ma asaxayso haddii adabkii iyo lacnigii ay ka horreysiiyaan shahaadaadki intayna dhammaystirmin taana ma asaxayso ilan waa inuu markao dhaha ashhadu biاllaah inii la min asaadiqiin fima ramaytu bi hadi اlmarأa min الzina waa inuu afar jeer saa dhahaa kadib uu leeyahay waa w naclada ilaah ana lacnat allahi calay in kaana min alkadibiin marka haddii nacladii uu sheegay intuusan he intuusan afartii shahaada ka dhammaanin ama gabadhii intaysan waxa wey afartii shahaada ka dhammaanin adabkii ay sheegto taana ma ansaxayso waa inay tartiibkii qur-aanka u sheegay waa inay raacaan waaya qur-aanka si tartiib u sheegay tartiibka qur-anka waa in la raaciyo alfaadii qur-aanka wayustardu waxaa la shardiyaa fiihi licaankii waxaa loo shardiyaa amru qaadi qaadigii inuu amro oo dhaho waxa wey licaankii la imaada ila waxawey waa xukun sharci ah marka sida dhaaraha de markhaatiga iyo qofkii muddaci mudacaliya marki loo kala garqaadayo loo kala garnaqayo waa in dhaartii iyo markhaatigii qaadiga hortiisa laga fuliyaa tanna waa saasoo kale waa inuu qaadigu amraa u dhahaa lacaankii la imaado kaasi waa shardi waxaa kaloo shardi ah wayulaqina wayulaqinu qaadigii wuu talqiininaya kelimaati kelimaadkii lacaanka waa inuu u meeriyaa ama u yeedhiyaa u dhahaa sidaa dheh haddayna garanayn hadday garanayaanna inuu dhaha qaabkaas u dhaha oo hal mar ayagu ay akhriyaan markaas almuhim waa inuu qaadigu waxa way u talqiiniyaa amraana wa an yata'ahara waa inuu kadib maraa licaanuhaa gabadha licaankeedu can licaani ninka licaankiisa ilan licaanka gabadhu waa difaac ninka iska difaacayso oo waxa weeye xaddii zinada ninka licaankiisa kaga waajibtay ayay iskaga difaacaysa wayadra canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati bilah inahu la min alkaadibiin xaddii zinada ku soo wajahantay ayay iskaga difaacaysaa marka xaddaasna waxay ku imaanaysaa ninka licaankiisa saa darta nin ka oo licaanka la yimaadaa kadib marka ayadu licaankeeda ay la timaadaa akhrasu mid aflaawo ah wuu licaantamayaa biishaaratin mufhimatin ishaaro wax fahansiinaysa aw kitaabatin ama qoraal wayasixuu ku asaxayaa bilcajamiyati luga aan carabi ahayn ayuu lacaan ku ansaxayaa wa fii man carafa alcarabiyata qofka carabiyada garanayana waxaa ku sugan wejun wej dhahaya ma ansaxayo licaankiisii waxaan carabi ahayn qofka akhraska ah waa qofkaan hadli karin ee hadalka ka xidhan yahay aflaawic ayay dhahaan culimmadu licaankiisi wuxuu ku dhacayaa biishaaratin mufhima ishaaro la fahmi karo oo dadkii la fahmayaan inuu faraha fiiqo oo ishaaro amaba kitaab inuu qoro ashhadu biاllaah inii lamin asaadiqiin fii ramaytu bihi haadihi min azinaa inuu saa qoro afar jeer qaabkaas qoro waaya af soomaali ama english ama luqaadka kale ma lagu lacantami kara carabiga inti halkaa la iska dhigo nacam way ku ansaxaysaa waaya waxaan carabi ahayn waa lagu lacantami karaa maxaa yeele waa dhaar ama waa markhaati dhaarta iyo markhaatigana waxaan carabi ahayn ku asaxayaan marka waxaa la tarjumaya lafdiga ashhadu ayaa la tarjumaya af somalia o kale ashhadu waxaan ka markhaati kacaya soma lafdiga lacnadana waxaa lagu tarjumaya lafdiga qaabilsan nacladda ilaahay ku dhacdo adabkana saas cadhada ilahay ku dhacdo alfaadda saddexda si gooniha loo ilaalinaya qowl wuxuu leeya laga xoog yahay qof carabiyada garanaya waxaan carabi ahayn kuma lecaantami karo lakiin qolka waa laga xoog badaya wayuqalladu waa lagu adkaynayaa licaankii bizamaani zaman baa lagu adkaynayaa wahuwa bacda casri jumcatin jumco casarkeed gadaashi weeye waa makaanan iyo makaan ayaa lagu adkaynayaa halkan mualifku wuxuu ka gudagelayaa takliidkii licaanka licaanka waa la adkaynaya waa la cuslaynaya see loo adkaynaya si labadan qof haybad ugu dhacdo oo qofka beenaalaha ah labadaba mid maa been sheegaye labadaba rurma wada sheegayaan oo oga cabsado inuu eh, lacaankii la yimaado marka waxaa lagu adkaynaya dhaarihii iyo waxaa weeye alfaadii lacaanka zamaan iyo makaan iyo jamc dad ah saddexdaasa lagu adkaynaya zamaanka marka lagu adkaynayo waa maxay wa huwa bacda casri jumcati maalin jumcaha casarkeeda casarkaa gadaashiisa casarku sidiisabuu ka culus yahay wakhtiyada kale oo xadiid baa ku soo arooray nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saddex ilaahay maalinta qiyaama lama hadlo mana dahiro cadaab kulullo wuu sugnaaday wuxuu ku daray saddexdaas nin dhaar been ah dhaartay salaad casar gadaasheed ama bacdalcasar dhaartay oo markaa dhaarta uu ku goosanayo qof muslima xoolihii uu ku xalaashanayo waaya weliba maalinta jumcana waa ka seexag jirtaao saacatulijaabadii baa ku jirta ee casarka jumcaha makaankana waa lagu adkaynaya wamakaani makaanna waa lagu adkaynaya makaanku marka waa max lagu adkaynayo wa huwa ashrafu meesha ugu sharaf badan wey beledka kolba qofka licaantabi uu joogo meesha u sharaf badan ayuu licaan ka dhacayaa fabimakata maka dhexdeeda licaanka dhacaya maka dhexdeeda wuxuu ka dhacayaa bayna arukni waalmaqaam rukniga waa waxa wey kacbada tiirarkeeda tiirka uu xajaru asad ku jiro ayaa la rukni iyo maqaam ibraahim ood garanaysaan labada inta udhaxaysa meeshaas waxaa ladhahdaa xaiim baa ladhahdaa waa meel halis oo ducada lagu ajibo markaa halkaasaa lagu eh, lacaankii lagu fulinaya wlmadiinati madiinana cinda almimber mimberkii nabiga alah slam agtiisa waayahay mimberkii nabig ala slam hadda ma jiro laakiin mimberka masjida nabowiunbaa imankaa lagu fulinaya wa beyt maqdes bayt lmaqdesna cinda sakrati sakradii waa agteeda ayriha licaanu licaankii fii hayriha masaajida kale ee saddexda aan ahayn masjid alxaraam iyo masjid almadiina iyo masjid alaqsa saddexdaa waxaan ahaynna cinda mimbar iljaamic masaajidka jumcada lagu oogo mimbarkiisa agtiisa meesha mimbarka khadiibku istaago agtiisa ayaa waxaa weeye lagu fulinaya ama mimbarka laftiisaba waxaaidun gabadha xaydka qabtena waxa weeye lacaankii waxay kula imaanaysaa bibaabi اlmasjid masaajidka albaabkiisa gabadha xaydka qabta ayado masaajidka soo geli mayso halkaa kadinka masaajidka istaagaysa wadimiyun gaalkii dimiga ahaana wuxuu ku lacaantamaya fii baycatin baycadii baycaduna waxa wey waa macbad nasaara kristanka meesha ilahay ku caabudaan wey wa kaniisatin kaniisaduna waa macbadka yahuud baycana waa la dhahaa marka inagu kaniisad baan wada dhahnaa ma kala qaadno ka yahuudda iyo ka kristaga waxba kaniisad ma dhana wakadaa waxaa la mid ah baytu naari majuusiyin kii dabcaabudka ahaa gurigii waxa weeye dabka u caabudayay lagu shidayey ayaa markaa uu licaankiisu ka dhacaya fil asax muctamad haddaan qabano laa baytu asnaami waaniyin kii sanaam caabudka ahaa asnaamtiisa guriga ay taallo ee licaankii loogu samayn maayo fil asax xurmo male asnaamtu iyada xurmo male wajamcin wayualladu waa lagu adkaynayaa licaankii bijamcin jamc xaadiritaankood baa lagu adkaynayaa weliba jamcaasi waa dadkii yani beledka licaanku ka dhacaya ugu sharaf badnaa ee acyaanta beledka ah iyo dadkii sulaxadiisa suubanaa waxaana daliilu ah qowlka ilahi uu ihi walyashhad cadaabahumaa طaa'ifatu min almu'miniin labadaa qof waxa weeye zaanigii zaaniyadda cadaabkooda ha goobjoog ha ka ahaadaan aa'ifo muminiinta ka mid a ah, koox muminiinta ka mid ah tan waa laba qiyaas qaatay licaankiina waa laba qiyaas qaatay wajamc jamc jamcaas aqalu ugu yar yihiin arbacatan afar waa afartaa dee markhaatiga zinadu ku sugnaado ilan zinadu markhaatigeedu waxaa ugu yar ku sugnaado waa afar qof afar rag ah wataqliidaadku adkayntu sunnatu sunno weeye laa fardun faradu ma aha waajib ma aha waa sunno wayusanu waxaa loo sunneeyaa lilqaadi qaadigii wacduhumaa labadii mutalaacilaynka inuu wacdiyo oo waaniyo wayubaaliqu wuxuu ku xildheeraanaya cinda alkhaamista shanaad markay dhacayso wuu waaninaya oo wuxuu leeyahay war ilaahay ka cabsada cadaabka adduunyada oo ah xadkii idinka oofiyo ayaa ka fudud cadaabka aakharo wuxuuna ku leeyahay labada mutalaacineyn xisaabukumaa cala allah xisaabtiinna ilaahay bay la jirtaa ilaahay wuu og yahay midkiin inuu beenaale ee mid labadiina ka mid a ah ma toobad keenayaa saasuu hore markay dhammeeyaan marka ay kelimada shanaad ee lacnadii iyo qadabkii ay soo gaadhaan ayuu ku xil dheeraanaya wacdigooda waaya wuxuuna tilmaamayaa in ninkan ay u waajibinaysa nacladda ilahay gabadhan ay u waajibinaysa carada ilaahay qof buu farayaa afka qabta ninkii nin rag ah gabadhana haweeney buu faraya afka qabata intaysa kelimadii lacnadda ku dhawaaqa iyo qadabka wa an yatalaacanaa wayusanu waxaa la sunneeyaa an yatalaacanaa inay lacantamaan qaa'imayna ayagoo taagtaagan si dadku arkaan ayagoo taagan washarduhu walmulaacinu qofkii mulaacinkaha sharduhu shardigiisu waxaa weeye zawjun inuu zawj yahay marka qof ajnabiga dhacaankiisu maba asaxayo zawjkaasoo yasixu asaxayo alaaqu alaaqiisa oo maxaa laga wadaa waa inuu baaliq yahay qof qaangaara caaqila oo caqli leh mukhtaaran oo ikhtiyaar leh qofkaasuu dalaaqiisu asaxaya kaasuuna lacaankiisu asaxaya ilmihii yaraa iyo kii waxa weeye majnuunka waa laayo kii la khasbay intaasoo dhan dhacankooda asixi maayo suusan dalaaqooda u asaxaynin walow irtada hadduu ridoobo zawjkii bacda wadin wadin kadib hadduu ridoobo oo fa qadafa dabeetana uu qadfo xaaskiisii waaslam uu soo islaam filciddati ciddada dhexdeeda laacana wuu licaantamayaa walow laacana haddii uu licaantamo uma dabeetana intuu riddada ku jiray uma dabeetana aslamuu soo islaama fiihaa ciddada dhexdeeda saxa wuu asaxaya aw amase asara wuxuu ku adkaystay riddadiisii ilaa intay ciddada ka dhammaanaysay saadafa licaankiisi wuxuu la kulmayaa baynuunatan kala fogaansho iyo kala tag buu la kulmaya wuxuu ku yidhi uu diinta ka baxo walciyaadu billaah markay gabadhan ay aqal galeen kadib oo is arkeen kadib dabeetana gabadhiibuu qadfay isagoo murtad ah ayuu gabadhii qadfay dabeetana wuxuu soo islaamay ciddada dhexdeeda ciddadii gabadha on dhammaanin ayuu diinta islaamka u soo noqday markaa licaankii wuu u bannaan yahay maxaa yeelay weli waa joogto ilan qofkan waxa weeye maadaama gabadhii ay kulmeen waxa weye kama ciddadii intii ku jirtayna uu soo islaamay waxa wey nikaaxiisii weli waa baaqi sidaa darteed uu ka lecaantami karaa haddii laakiin uu ka lecaantamo gabadhii hadduu gabadhii ka lecaantamo intuu murtadka ahaa dabeetana ciddada dhexdeeda uu soo islaamana way asaxaysaa isagoo murtad hadda gabadhi ka lecaantamay waa fahamta soo maha isagoo qadfay isagoo murtadan uu ka lecaantamay kadibna ciddada dhexdeeda soo islaamay lecaankiisi waa asaxaya haddii laakiin isagoo eh, murtad ah uu gabadhii qadfo isagoo murtadan uu ka licaantamo kadibna uu gaalnimadiisi ku adkaysto ilaa ciddadii gabadhii ka dhammaanaysa markaa waxaa soo caddaanaysa in eh, licaankiisii uu la kulmay baynuuna oo muxuu baynuuna ula kulmay maxaa yeele soo caddaatay in nikaaxii uu go markii uu ridoobay laga bilaabo taana horaan usoo tilmaanay masladaas marka gabadh aan xaaskiisa ahayn ayuuba ka licaantamay marka licaankaasi waxba u sheegi wayatacallaq waxaa ku tacalluqaya bilcaani ninka licaankiisi furqatun kala tag waxurmatun xaaraantino mu'abadatun oo la abadeeyey wain agdaba nafsa naftiisa haba beeniye wa suquudu lxaddi canhu xaddi inay ka dhacayso wa wujuubi xaddi zinaha xaddi zinadeedu inay waajibayso waintifaau nasabin nasab inuu anfoobayo oo meesha ka baxayo nasabkaasoo nafaahu uu nafiyey iska reebay bilicaani licaankiisa iskaga reebay waaya lacaanka waxyaabaha ka dhalanaya ee amaraadkiisa ayuu halku mualif ku sheegaya waa han shay arrin koowaad waxaa weeye furqa kala tag baa ka dhalanaya markay saa u lacaantabaan labadii zawjayn fura ayaa ka dhalanaysa furadaasna waa furqatu faskin furiin ma aha furiin ma aha waa furqo kala tag aan furiin ahayn oo faski ah nikaaxi baa fasakmaya iskiiba u fasakmaya asagoon la fasakhinba waa o labo xurma muabada weligeed xaaraan ka noqonaysaa gabadhaas u ka leecantahay dib oo dambayto uma guursan karo waaya weligii ma guursanayo xataa hadduu naftiisa beeniyo u dhaho gabadhii waxa weeye waxaan ka sheegaya been buu ahaa bilaash baa ku qadfay xaaraan ka noqonaysaa arrinka saddexaad xaddii baa ka dhacaysa xadulqadafki ayaa ninka ka dhacaysa mar hadduu ka leecantamay xaddii qadafkaa ka dhacaysa arinka afraad xaddii zinada ayaa gabadhii ku waajibaysa arin hanaad waxaa weeye gabadhii xaddu azina ayaa kaga dhacaysa markii ay lacaantanto bay ninka iska difaacdo isu ilahay qur'anka inoogu tilmaamay wayadraw canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati bilah inahu la min alkaadibiin hantaas waxaad ku daraysaa halkan uu mualifku sheegay waintifaau nasabin nafaahu bilicaani hadduu welad meesha jirayna weladkaana uu iska reebena ee owlacaan ku darayn asna waxa weeye loogu abtirin maayo waladkaas oo asna meeshu ka baxaya nasabkiisii ayaa meesha ka baxaya waaya lix bay noqodeen haddaba shan uu mualifkii noo sheegay iyo hal aan ku darnay oo ah in gabadhii waxa weeye xaddii zinadu ay kaga dhacaysa lacaankeedii wuxuu idhi wainamaa yaxtaaju wuxuu u baahnaanayaa un qofkii mulaacinka ahaa ilaa nafyi nasabi waladin walad nasabkii inuu nafiyo waladkaasi oo mumkinin ay suuragal tahay wnuhu minhu waladka aggiisa inuu ka ahaaday fain tacadara haddayna suuroobin waladku inuu aggiisa ka ahaaday wadalika musawarunkaa waxaa lagu suuranayaa bian waladatu gabadhi baa dhashay lisittati ashhur lix bilood bay ku dhashay min alcaqdi caqdiga laga bilaabo aw mase dallaqa gabadhii wuxuu ku furay fii majlisii meeshii uu eh, fii majlisii ay majlis alcaqd majlisiga caqdiga ayuu ku furayba aw mase nakaxa gabadhii buu guursaday walxaaluwa asagoo bilmashriqi yani mashriq jooga meesha qorada ka soo baxaysa agga bariga jooga ayuu haweeney guursaday wahiya iyaduna bilmaqribi galbeed bay joogtaa weligoodba mayna kulmin lam yalxaqu waladkii ma haleelayo waaya wuxuu waladkan laleeyahay iska reebayaa waxaa loo baahnaanayaa un hadduu waladkan yahay walad suuragal ah inuu aggiisa ka ahaaday waladku markuu suuragal yahay aggiisa inuu ka ahaaday ayuu u inuu licaanka iskaga reebo oo uu tilmaamo waladkan asagu inuu dhalin oo uu zine ka ahaaday laakiin haddayna suuragalba ahayn weladka xaggiisa inuu ka ahaaday oo taa iskaba og yahayba oo taas lagu ogaan karaa waxaa weyaan gabadhan weladka waxay ku dhashay lix bilood ama wax ka yar laga bilaabay ninkii xilliga lagu meheriyey gabadha muddo lix bilooda ah. oo laxdataynka la socon labadii saacadood saacat alwad wa saacat alwadc labadii saacadood lama socdaan lix biloodoo gow ah ama wax ka yar ayay ku dhashay weladka laga bilaabay xilligii ninka lagu meheriyey amaba sittata ashhurin min alcaqtihaa waaya amaba gabadhan markii lagu meheriyey meeshii lagu meheriyey ayuu gabadhii ku furay wana dhacdaa mara qaarkood meeshii gabadha lagu meheriyey ayuu ku furay markaa weladkana dhafsay xagee ka keentay ama gabadhan waxaa lagu meheriyey asagoo oo bari jooga ayadna ay galbeed joogto weligoodna maynaysa arag marka marka ooma baahna inuu iska dhafiyo weladka weladkiisa maba ahba waaya walahu waxaa u bannaan zawjkii nafyuhu weladkii iska reebo mayitan xaaliya mid dhintay waaya hadda ilmo dhintay muxuu nasabkiisa iskaga reebayaa maxay nasabka wanka oo geerida layidhi oo hebel ilmihiisii baa dhintay qabrigii hebel weladkiisii weya halkan waxaasoo dhan ayaa meesha imanaya marka inuu weladkii xataa uu dhinto inuu iska reebo o dhaho ma dhalin xaq buu leeyahay wanafyu iska reebidii weladka iska reebaya cala alfawri waa degdeg inuu si degdega ah ola yimaado wey dib uma dhigi karo wayucdaru laakiin waa lagu cudur daaraya ninkii licudrin cudurdaar hadduu dib ugu dhigo waa lagu cudur daaraya tusaale ahaan waxa wey amin habeenuu joogaa ama waxa wey salaad buu ku jiraa amaba xabsi buu ku jira ama uu xanuunsan yahay ama uu cabsanaya ila akhiri walahu waxaa u bannaan zawjkii nafyu xamlin uur inuu nafiyo waintidaaru wadcihi umuritaankiisi inuu sugana way u bannaantahay gabadha iyadoo uurle uurkeeda ilmaha ku jira uu iska kara u dhihi karaa ilmahan ma dhalin hadda weli mayna umulin la soco bal intay ka umulaysan wuu la sugi labada waa bannaantay xamliga isagoo uur ku jira wuu nafyin karaa wuuna sugi karaa intay ka umulaysa gabadhii waman qofkii akhara dib u dhigaa nafyigii waladka oo waqaala dhahaa jahiltu maan ogeyn ay wilaadadka gabadhii inay umushay sudiqa waxaa lagu rumaynaya biyamiini dhaartiisa in kaana aaiba haduu maqnaa wakada waaa lamid xaadirinkii goobjooga ahaa ee waa magaalada joogay gabadha ku mushay fii mudatin kii xaadirka waa lagu rubayna muddo muddadaasoo yumkinu ay suurogelayso ama ay suuroobayso jahluhu inuusan ogeyn fiiha muddada dhexdeeda haddii weladkii uusan iska nafiyni weladka waxaa in la iska nafiyo waa degdeg markii saa u musho gabadhiiba waa inaad iska nafisaa haddii aad dib u dhigto bilaa cudrin hadhow nafyigay kuu suurari maayo haddaba ninkan uu dib u dhigo dabeetana uu sheegto inuusan ogeyn gabadhan ina u mushay weladka dhaar baa lagu rumaynayaa haddii uu maqnaa beledka gabadha ku mushay haduu ka maqnaa waxaa la mid ah haddii beledkii uu joogay laakiin muddadaa uu sheeganaya inuusan ogeyn intay muddo macquul ah ay suuragal tahay inuusan la soconin sida maalin iyo laba iyo saddex iyo wax macquula ah dee qofka magaalada joogo warkuuna rayaab inuu soo gaadhay laakiin ma sheegan kara bila dhan inuusan ogeyn ama bil inuusan ogeyn gabadha inay umushay xaaskiisa ah waaya saacado iyo maalin iyo waa laga yaaba inuusan ogaan karin isagoo magaalada jooga laakiin muddo dheer yani weliba zamankeen haddaan joogno teleefanadii baa de wax walba fududeeyey qofkii saacaddii gabadhiisa umusha waa loo soo sheegaya waaya walow qiil low haddii lagu dhaho muticta allaha kugu raaxeeya biwaladka waladka kuu dhashay walad naafic allaha ka yeelo aw jacalahu llaahu ilaahay kaaga dhigo laka adiga waladan walad saalixan oo suuban oo faqaala dabeetana u dhaho aamiin aw mase nacam haa u dhaho tacadara markaa ma suuroobayso inuu waladkaa iska nafyo iska reebo wain qaala hadduu dhaho jazaaka allahu khayra ilahay khayrha kaa siiyo qofkii u bishaariyay allahu khayran buu aw mise baaraka allahu baaraka calayk ilahi ku barakeeyo taasi waxa weeye ma inuu iska nafiyo oo falaa yatacadaru nafyu ma diidaystaa inuu iska reebo waladkii maxaa loo kala qaaday markan hore uu yidhi muticta biwaladig waladka kuu dhashay allaha kugu raaxeeyo ama uu yidhi ilahay walad kaaga dhigo dabeetana uu yidhi aamiin ama nacam uu yidhi de inuu waladku ku faraxsan yaha meeshaa muuqata waladkiisi ila waladkaagii baa la yidhi mogta baa la asna aamiin buu yidhi de markaa nafin karaa waladkiisi wabayaan ba iskaaba qireen laakiin markan uu yidhi jazaaka allahu khayran ama baaraka allahu calayk waxaa laga yaaba inu qofkaas kaga ducaynaya adigu nin wanaagsan baa tahay oo aad ii bishaaraynaysaa dee ilahay niyadaada wanaagsan khayra kaa siiya lakin waxaadan ogeyn baa jiray musiibo meesha ku qarsoon ayaa laga yaaba inuu tilmaamayo le islaantan weladkan meel kale ba ka keentay markaasu muna qiranin weladkii aaminna muuse dhihin walahu waxaa u banaan zawjkii allicaanu licaan u banaan maca imkaani bayinatin iyadoo markhaati ay suuroobayso in la keeno walaha gabadhi waxaa u banaan licaankii lidafci xaddi zinaa xaddii zinada si iskaga difaacdo wuxuu ku yidhi ninkii lacaan wuu la imaan karaa oo gabadhii uu qadfay ee zinada uu ku qadfay xaaskiisa ahayd asagoo markhaatiya caddayn u keeni kara zinadeeda afar nin u keeni kara oo markhaati ah haddana wuu ka lacaantami karaa way u bannaanta waaya shardi ma aha inuu waayo shuhado markhaati inuu waayo shardi maaha waaya xaaskiisana lacaankii waa u bannaan si ay markaa addii zalada kusoo jihaysantay iskaga diaacdo si ilah qurana nogu shegay waydraw canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati billah faslon fasalkan wuxuu ku saabsan yahay eh, maqsuudkii asliga wixii dee looga jeeday licaanka ee asaasiga ah oo ah nafyu nasab nasabkii la nafiyo wuxuu ihi lahu zawjkii waxaa u banaan allicaanu licaan baa u banaan linafyi waladin walad suu iskaga fogeeyo oo iskaga reebo wain cafad gabadhi haba iska cafisa can lxadi xadkii wazaala nikaaxu nikaaxiina haba zuulo meesha haba ka baxo walidafci xaddi اlqadfi walow sidoo kale ninka waxaa u bannaan inuu lacaantamo lidafci xaddi اlqadfi xaddi qadafka su iskaga fogeeyo iskaga difaaco wain zaala nikaxu nikaxi haba zuulo walaa walada waladna uusan jirinbe wain zaala nikaaxu nikaaxa haba zuulo walxaal laa walada walada uusan jirin halkaas walitacziiri walow waxaa ninka u bannaan sidoo kale inuu lacaantamo litaziirihi ay lidafci tacsiir اqadfi qadafka tacsiirkiisa inuu iska fogeeyo ilaa tacsiira tadiibin edbin tacsiirkeed mooyaane likadibin been uu markaa loo tacsiirinayo wadalika miaal ka qadfi طiflatin si inan yar oo u qadfay aan loo tegi karin ama waddankeed uusan suroobayn wuxuu ku yihi ninkii waxaa u bannaan inuu lacaantamo oo gabadhii la habaartamo sidaan soo tilmaanay si uu welad iskaga fogeeyo wuu lacantabi karaa xataa gabadhi hadday iska cafiso adki xadkii eh, qadafka hadday xataa xaaskiisii uu qadfay iska cafiso weladkii ay dhashay wuu ka lacantabi karaa xataa haddii nikaaxi meeshuu ka baxay maalan gabadhan uu furayba wuu ka lacantabi karaa maxaa yaele welad baa meesha jira weladka eh, hadduusan asagu dhalin inuu ka lacantamo waa waajib saan horey usoo tilmaanay waaya sidoo kale uu eh, yani u lacantami karaa si xaddii qadafka uu iskaga difaaco ilan gabadha mar hadduu qadfo xaddii qadafka fuulaysa marka si xadda qadafku iskaga fogeeyo wuu u lacantami karaa hadduu nikaaxi meesha ka baxo waaya weladna uusan jirinba weladna uusan jirin sidoo kale wuu u lacantami karaa si eh, tacsiirkii meesha ka saaro markuu gabadhan qadfay gabadhan muxsana ahayn oo tusaale ahaan addoon ahayd ama ilmo yar ahayd marka de qofka aan muxsanka ahaynna loo xadmaayey qofkii khadfaa laakiin waa loo taiirinaya waa loo tacsiirinaya marka tacsiirkaas uu iskaga difaacana wuu u lacantami karaa in tacsiirku yahay mooyaane tacsiira tadiib tacsiir waxaa jira tacsiir tadiib tacsiir edbin oo waa haddii uu ka been sheego inan yar oo aan loo tegi karin buu ihi oo uu qabayo xaaskiisa ahayd ayaa wuxuu ihi zinay ku dhacday taasna wax suuragala ma aha marka sidaa darteed tacziirta adiib baa ninkii laga rabaa in la tacziiriyo oo la edbiyo oo waxa wey la ganaaxo taa marka iskama difaaci karo oo lama imaan kara licaankii maxaa yeele markii horeba been buu sheegay been buu soo bareeray walow cafad hadday gabadhi iska cafiso can ilxaddi xadkii hadday iska cafiso oo mase aqaama asagii uu oogo bayinatan markhaati bizinaha inay zinaysatay oo mase sadaqatu iyadoo ay u rumayso oy qirato zinadii walxaal laa walada walad uusan jirin aw mase sakatat ay ka aamusa can dalab alxadi xadka dalabkiisii xaddii qadafkiisa dalbanin in ninka lagu oogo aw mase junad ay waalato bacda qadfii markii uu qadfay kadib falaa licaana masaaishaasoo idin licaan ma jiro filasaxi muctamad haddaan qabanno haddii gabadhiisii intuu qadfo xaaskiisii ee xaddii qadafka iska cafiso isla markaa wax walada uusan jirin licaan markaa ma jiro wa baahaya loo qaba ma jirto ama markhaati buu keenay zinadeedii maxaa markaa licaan looga baahan yahay licaan maxaa baa looga baahan yahay markaas hadduusan welada jirin markaa dee gabadhii xaddii zinada maa laga oofinaya ama ayadii baa u qiratay markii uu yidhi gabadhan way zinaystay iyadaa baa qiratayba markaa dee qiraalkeedii baa loo qabanaya oo xaddii zinada laga oofinaya marka lama bahnaba licaan intaaso dhan haduusan welad jirin licaan looma baahno sidoo kale haddii gabadhii ay xaddii eh, qadafka aysan dalbanin oy ka aamusto Eh, ama ay waalato markii la qadfay kadib waxa weeye isla markaa walad wax walad uusan jirin lacaan markaa ma jirayo sababtoo ah de wuxuu iska difaaca ma jiro waladna meesha ma jiro wuxuu iska difaacana meesha ma jiro oo xaddii qadafka meeshan ma imaanayso walow abaanaha gabadhii hadduu iskaga fogeeyo saddex dalqadood buu ku furay ama hal dalqad buu ku furay ciddadiiba dhammaatay muuna soo ceshan ama mase maatad ay dhimato uma dabeetana qadafaha uu qadfo bizinan mulaqin zino mulaqa ayuu ku qadfay oon muddo lagu sheegin oon muddadeeda la caddaynin ama waktigeeda la sheegin aw mase mudaafin mid loo idaafeeyey ilaa maa bacda nikax nikaxa kadib laacana wuu lacantamayaa in kaana waladu walad hadduu jiro waladkaasoo yalxaqu haleelaya fain adaafa haddii u tiiriyo zinadii ilaa maa qabla nikaaxi nikaaxiisi ka hor falaa licaana markaa licaan ma jiro in lam yakun waladun walad hadduu jirin hadduusan jirin weeye walad wakada waxaa la mida ah in kaana walad hadduu jiro i haddaan abano laakiin hase yeeshee lahu waxaa u bannaan inshaau qadfin qadaf inuu curiyo wayulaacinu marka uu licaantamo ayaa u wuxuu ku yidhi haddii gabadhii uu saddex ku furo abaana macnaa baynuuna ayay gabadheedi ku dhacday ama baynuunadaasi kubra ha ahaato saddex ku furay ama baynuuna suqra ha ahaato hal dalqad buu ku furay dabeetana muuna soo ceshan ilaa ciddadeedi ay dhammaato ama gabadhii baa dhimatayba ama gabadhii ayaa dhimatay baynuunadaa kadib ama geeridaa kadib ayuu gabadhii qadfay waaya haddii uu zino uu ku qadfo ee muطlaq ah oo uusan wakti sheegin waktigii zinada ku dhacday gabadha muuna sheegin ma intay isqabeenba ama ka horba ama kadibba muuna sheegin zine mulaqa ah ayuu ku qadfay ama wuxuu u tiiriyey zinadii markii uu guursaday kadib markaa way u bannaantay inuu lacaantamo haddii uu jiro welad uu ka cabsanaya inuu soo haleelo markaa uu ka lacaantami karaa waladkaas waaya hadda way kala tageen gabadha u hadda saddexda ku furay waaya haddii laakiin uu u idaafeeyo zinadii ilaa maa qabla nikaax guursanin ka ayuu idaafeeyey intaan guursanin ka hor bay zinaystay buuli marka ayadaa licaan horta jiri maayo hadduusan wax walada jirin maxaa wax daruroo keenaysa qadafka ma jirto saa ninkii xaddii qadafka laga wafinaya wuxuu la mid gabadh ajnabiya qadfe oo kale waxaa taa la mid ah, walad uu jiro ayadna waa la midoo ma jirayo maxaa yeele asagaa gabadhii waxaa weeye sheegay inay zinadani ka dhacday qabla nikaax maxaa uu sheegay muddadaas marka xaaskiisa mayn ahaynba waaya markaa waxa weye lacaan ma jirayo laakiin waxaa u bannaan inuu immika uu curiyo qadaf cusub oo muطlaq ah, ama u idaafaynaya xaaladda nikaaxa dabeetana u lacaantaba taasa u bannaan taasa hadda u bannaan inuu qadaf cusub oo mulaqa ah oo muddadiis sheegin ama u idaafayna xaaladda nikaax ayaa bannaan dabeetana uu ka leecaantamo si uu iskaga nafiyo weladka weladkaasi uu iskaga nafiyo waaya walaa yasixu ma asaxayo nafyu axadi tow'amayni laba mataana ah mid ahaan in nasabkiisa iska fogeeyo ma bannaano mid kalena uu dhahanaa dhalay kana ma dhalin yacni ninkii gabadhii uu ka shakisnaa ama uu ku hubayba inay waxa weeye walad xaaraanah ay u uureysatay dabeetana gabadhii markii umushay mataano ayay dhashay labadaa mataanaha midna ma nafyin karo midna ma dhigi karo anaa dhalay oo inuu labadaba nafiye ama labadaba wada daysta wax ka dhexaya ma jiro laakiin mataanihi ma kala qaadi kara sababtoo ah mataanuhu hal biyo unbay ka guntamaan bay dhaheen culimmadu hal biyo unbay ka guntamaan yacni laba nin mataano ma kala dhali karaan wafaan soo ma maxaa yeelay gabadhu markii uur qaado waxaa xidhmaya makaankeedii saa darteed wax biyo oo dambe oo ma jiro marka mataanahaas ama waa biyihiisi ama biyo qof kale laakiin suuragal maa inu labadii mataano kala qaado o waan dhalay midna ma dhalin wallahu tacala aclam sal allah waslm ala